alxamdu lilaahi rab alcaalamiin wa usalli wa usallimu calaa rasuuli illaah wa cala aalihi wa saxbih waman saara cala nahjihi wastaqaam wa bacd qaala almusanifu raximahu allahu tacaala walaa yajuusu an yashhada ila bima yaclamuh uma bannaana shakhsigu inuu ka markhaati kaco ilamaa wixii uu og yahay mooyaane ee biru'yatin aragti ku og yahay sida wixii ficil ku saabsan oo kale aw samaacin ama maqal uu ku og yahay sida wixii maqal ku saabsan ama dee labadoodoo wada jiraba uu ku og yahay aw samaacin min almashhuudi calayhi ama maqal uu maqlayo kan waxa weeye uu markaa ka markhaati kacayo ee uu markhaatiga ku yahay aw istifaadatin ama faafitaan inuu ku og yahay mooyaane faafitaankaasiyoo yaxsulu uu ku soo xasilaya biha iyada alcilmu ogaalku fil ashyaa'i ashyaadii allatii yaxtaaju ilayha uu u baahnaa ee bimacnaa loola baahnaa istifaadada kal ansaabi sida nasabkii iyo wa wixii la mid ah wa qaala nabiyu sala allahu alayh wasalama lirajuli nebigu nin wuxuu ku yidhi tara shamsa ay atara shamsa qorraxda ma aragtaa qaala wuxuu yidhi nacam qaala calaa miliha fashhad aw dac taasi oo kale ka markhaati kac ama iska dhaaf rawaahu ibnu cadiy xadiis ansaxayna ma aha ee xadiisku waa daciif weeye shiikhu wuxuu rabaa si kooban inuu inoogu sheego duruqda ay ku soo xasilayso markhaatiga waxaanaad ka gelaysaa waayo waxaa la rabaa dee waxaanaad ka markhaati kacaysaa wax cad inay tahay ila man shahida bilxaqi wa hum yaclamuun bimacnaa wuxuu waa inay cilmi ku dhisan tahay iyo ogaal marka duruqdii buu inoo tilmaamayoo kow waxaanu og yahay waa inuu aragti dee dhab ah arkayaa waa inuu shaygii ru'ya oo aanu lahayn waan u malaynayaa iyo way ila tahay iyo waxa waa inaanay ahayn ee waa inuu leeyahay war waan arkayey shaygaasi markuu sidaa ku dhacay ama waa inuu ka maqlayaa shakhsiganuu markhaatiga ku yahay oo ou leeyahay afkiisaan ka qaada isagoo sidaa leh oo waxaa qaranaya ama intaa midnaba maaha eh shaygu waa istifaada waa wax faafay oo waxa weeye shay iska faafay ah ahlulcilmiguna waxay ku ijmaacsan yihiin sida ibnu qudaamaba uu tilmaamay ibnu mundirna uu tilmaamay aymo badani in waxa weeye nasabka iyo wilaadada iyo waxyaabaha noocaasiya ah inaanay u baahnayn ru'yo in la arkayey iyo waxa weeye maqal qura inaanay u baahnayn ee inay tahay wax had ya jeer istifaada iyo shaygu inuu faafo markaa ku sugnaada oo waxa laga yaabaa iminka haddii lagu yidhahdo qofkaasi waa qoloma markiiba si hawl yar inaad saga tidhaahid waa qolada haddaad garanayso haddii la yidhahdo yaa kugu yidhi dee dadkuba wuu lahaa weeye waxaa laga yaabaa inaanad qofka reerkooda qoyskooda oqoon isaga laftiisa aydaan is oqoon hadduu doono waa nin madax ah ama waa nin culimo ah ama waa nin ganacsade ah waxaa laga yaabaa haddii lagu yahdo ma taqaana isaga ma aragta ta weligay ma arag waa maqlaa laakiin dee waa ree hebel shaki kuma jiro waxii dhaar laygu weydiiye waa ku maray inuu reer hebel yahay marka maxaad ku caddaynaysaa reer hebelnimadiisa yacnii waa istifaada shaygii waa faafay waa faafay iyadoo dadka aan qofna qof ku diidayn ee marka la yidhaahdo wadaadkaasi waa ayo ama weriyahaasi waa ayo ama ninkaa madaxdaahi waa ayo ama ninkaa ganacsadaahi waa ayo dadkuba leeyihiin waa reer hebel ayaad ogayd marka waxyaabaa noocaasi ahi istifaaday ku sugnaadaan iyo walaadada iyo dhalmada iyo dhimashada iyo waxaa laga yaabaa iminka haddii aad qof aragto inaad tahayd kan yar aabbihii waa dhintay lagu laguyd aabihii miyaa taqaani aad tahayd maya oo maalinkuu dhintay miyaad ogeed maya oo meeshu ku dhintay miyaad garanaysaa aad maya oo haddana dee aabbe maleh wuu dhintay taas waa hubaa shaki kagama jiro markiiba waayo waxaan waa istifaada waa wax faafay wey dadkoo dhani kaa yare agoonkaa ah, kacaynkana sheekada waad og tahay shaki kaa geli maayo haddii mid kugu yidhaahdo aabbihii waa nool yahay markiiba waad istiqraabaysa waad la yaabaysa war qofkan meel qof waa nin xushood badanaysa ninkan aabbe uma noole ah marka wuxuu leeyahy sheikhu umuuraha noocaasiyabay ku soo xasishaa markhaatigu inaad tahayd shayga waan arkayey inaad tahayd waan maqlay inaad tahayd waa istifaad ah waa wax faafay oo maragmadoon ah qof kastaa garanaya ama xadiiska uu soo qaatay xadiis ansaxay maaha laakiin min xaysu ljumla ahlulcilmigu way isla ogol yihiin markhaatiga in loo baahan yahay yaqiin ama danni khaalib ah bimacnaa way isla ogol yihiin wa min mawaanic shahaada markhaatiyada waxyaabaha diida waxaa ka mid ah madinatu tuhma loo filaan inay tuhmo u noqoto waxyaabaha maragga diida waxaa ka mida ah buu leeyahay inay tuhmo iyo danni aad istaahidniyo malaa arrintu caddaaladdu siday ahayd ka sheegi maayo inay meel loo filaana u tahay ka shahaadati alwaalidayn sida labada waalid markhaatigooda liawlaadihim caruurtooda ay u furayaan wa bilcagsi roganaha caruurtu inay labada waalid u furayso wa axad azawjayn labada waxa weeye isqabaa midkood inuu u furayo lilaakhari ka kale waalcaduwu colku markhaatiga uu ku furayo calaa caduwi ka kale colka yihiin ee cadaawaddu ka dhaxayso kama fi lxadii sida ku timi xadiiska laa tajuusu ma bannaana shahaadatu khaa'inin mid khaa'inah maraggiisu ma bannaana iyo walaa khaa'inatin gabadh khaa'inada maraggeed ma bannaana walaa dii khimrin mid waxa weeye u saaxiiba masalan caloolxumo iyo collaytan cala akhiihi walaalkii uu calool xun yahay oo uu cuqdad u qabo kaasina ma bannaana maragiisu walaa shahaadatu lqaanic ma bannaana maragga kii u go'ay liahli beytin ehel guri kii u go'ay maraggiisuna ma ansaxayo rawaahu axmed baa wariyey wa abu daawuud sanadkiisuna waa sugan yahay sheikhu wuxuu rabaa raximahu allahu tacaala raxmatan waasica shuruuddii guud ee markhaatiga laga eegayey marka laga helo oo miman tardawna min ashuhadaa masalan mid laga raalli yahay oo cadliya markuu noqdo oo muslim ah oo waxa weeye shaygan wax masalan dee uu kaga sugan oo gaarahi aanay jirin uu yahay xaaladda noocaasi ah waxaa iman karta wax mawaanic la yahdo mawaanic wax la yahdo ayaa iman kara waana calaa qowl jumhuur jumhuuru ahlulcilmi marka aynu ku soconno qowlkooda sidaa weeye qolooyin yidhi maya ee qofka haddaan wax fisqi iyo wax kale faa'iidaynaya imanin ama wax dee milki faa'iidaynaya oo xoolaa inuu wax ku leeyahay iyo aanay imanin aabbiyi hooyay isu yihiin iyo way isqabaaniya waxaas waxba ma yeelayso cadaaladda muslimnimaa ka weyn waa jiraan laakiin calaa qowli jumhuur waxa weeye shaygu hadduu tuhmo madinno u noqdo oo shaygan qofka nafci buu naftiisa u soo jiidayaa ama dhib buu kaga riixayaa maragga xaaladda noocaasiya ah lama yeelayo sida inuu yidhaahdo aabbahay anaa u markhaati ah ama hooyaday oo labadii waalid mid yidhaahdo inanka yaga igu yeedhis maraggayga koobaad inankaagu waa bacdan minka waa qayb adiga kaa mida ah. anta wa maaluka liabiik marka bal adiga inankaagu dee ha ysu qabyaaladaynine maragga naga daaye waa wax meesha iman kara qolana waxay leedahay maya ee caddaaladda wax kasta ka horraysa qofku markuu qof alla ka cabsanayo yahay cidna u joojin maayo waayo in yakun khaniyan aw faqiiran falahu wlaa bihima hadduu qani iyo faqiirkuu doonaba yahay allah ka mudan markaa shakhsiga caddaaliga ahi qofka faqiirnimana ugu turi maayo oo odhan maayo haddaan markhaatiga ku furo waxba iska bixin kari maayo aan ka daaya maragga waa faqiirah miskiinkaa miyaan odhan karayaa isagaa lagu leeyahay mid qaniyana kaga haybaysan maayo oo odhan maayo ma hebeloo ahlu sharaf ah? <clears throat> oo maalin kasta wax iigu tari jiray miyaan markhaati ku furi karaya adigadaa waa ka qajilayaa waxa weeyaan ilaahay dartii buu furayaa qolana saasay leedahay laakiin siiba wakhtigan iminka dee umuuruhu si badan isu beddeleen shaki ma laha in qowlka jumhuurku fiican yahay oo ah wixii tuhmo keenaya meesha in laga saaro marka tuhmadii wuxuu ka dhigay labadii waalid iyo ubadkoodii inaanay marag isu gelayn ama labadii isqabay isu gelayn ahlulcilmigu haba isku ku kala duwanaadeen oo qaarkood oo labada waalid diidaya labada xaas eh, labada lamaane habay isu ogolaadeen laakiin waxaanu leenahay ma haboona in laysu ogolaado qaarkoodna ahlulcilmiga si kaley wax u yara dhigeen oo maalikiyadii qolooyin la mid ah oo maragga wixii dadka xigaalka ah isu furayo wixii ama magacdil ku jiro iyo waxyaabaha noocaasiyana way diideen inay isu furaan waxyaabaha kale ee iska adduunyo yar iyo waxyaabaha noocaasiyana qaarkood waa oggolaadeen laakiin saxiixu wayadan waxba la kala gurin wixii tuhmo soo jiidaya in waxa weeye maragga aanay shakhsigaasi laga dhegaysanay xadiiskaasaan u daliishaday oo khaa'in iyo khaainadii maadaamay tuhmo dee keenayso inay khiyaanadii uun socdaan oo maraggooduna khiyaanadii ku dhisan yahay iyo qofkii walaalkii u cuqdadaysnaa ee u bukay ee u calool xumaa ee colaadda u hayay bishardi colaaddaasi waa inay tahay mid dunyawi ah mid adduunyanimo waa inay tahay amaa mid diineed hadday tahay xaaladda noocaasiya ah, maraggaaga la celin maayo tusaale ahaan <clears throat> gaaladii colaadda aynuu hayno dee inaynu maraggooda furno ma diidayso ama ahlulbidicii colaaddaynoo hayno maraggaynoo diidi mayso waayo shakhsigu hadday waxaana diin ka tahay dee diintaa wax kasta ka xajisinaysa oo ka celinaysa marka ahlulbidaca inuu diidan yahay inuu xaqa yidhaahdo dee uma diidayso waayo marka horeba wuxuu ku nacaybaa waa limukhaalafat alxaq inuu xaqa khilaafay darteed dee adiga inaad xaqa khilaaftaana oo adnaa tahay mar hadduu xaqa khilaafay anna waan sii khilaafayaana dee muqtadaha ay keensanayso qofka cilmigiisa iyo iimaankiisu midna ma aha marka qofka aad diin isku haysaan ee aad leedahay col kale uma hayo laakiin diin baannu isku haynaa margiisa laguu diidi maayo waayo diintana kaa difaacaysa inaad dulmido laakiin ninka adduunya isku haysaan oo marka horeba waxaa ku kala go'deenba maal tahay iyo adduunyo iyo qabyaalad iyo balaayo xaaladdaasi markhaati uma gelaysid waayo aamin lagaama aha inaad fursadda uga faa'iidaysato si khaldan waayo awalba si khaldan bay isku hayseen oo sharcigu aanu idii ogolayn wuxuu kaloo yidhi shakhsiga markaa reer u go'ay ee isaga dhoobiga ahee ka tirsan ka noocaasi ahi maragga geli maayo shaqaaluhu cid u shaqeeyaa labay u kala baxaan mid waa shaqaalaha caadiga ah oo shirkad heblaayaa ku qoranaysa ama iskuul hebel baa ku qoranaya ama masalan shaqo kalaa lagu qoraya subaxa la doonaabaa lagaa eryayaa adna dan badan kama lihid adeer waa kala danaysanaa weeye oo waxa weeye in lagu eriyo diyaar baad u tahay midna waa qof shaqaale ah oo reerka u go'ay cid kaleba maleh caawa ord naga tag haddii la yahdo meeluu qabanayaaba ma jirto qofkiiba reerku ka mid noqdayba waba iska reerkaba waa soo boodaya haddii reerkaba lasoo hadal qaado waa looyarka reerka u doodayaba gebigiisuba halkanunbu ka tirsan yahay waa qof reerka iska baxayba oo iska noqday ka noocaasiya buu diidayaa sharcigu ka kaleba bacdu ahlilcilmi ha ku tawasuceeno waa diidaan qofku hadduu qofka shaqaale u yahay laakiin sida saxda ah hadduu qof iska madax bannaan yahay oo shirkaddaa subaxu doono laga eriyo isna subaxu doono iska casila shaqaalo nimuunbaa isu keentay hadduu doono wuxuu ku odhanayaa maanta unbaan wastaadnimada ka shaqaysanayaa maalmahanoo awal lamaba shaqayn jirin mid baa meesha ka tegayoo hadduunbaan u imi wax kale kama dhexeeyaan qofkiina cadaaladiisii kaliya wixiisii waa sugan yihin xaaladaasi dhib ma leh amaa kan reerka isaga go'an ee aad muddo inuu reerkiiba ka mid noqday wuxoogaagaa bahdilaadaahina ku jirto ile qofkii waa shaqaale ah uwa qof gacan ka sarraysa eegaye ka noocaasiya maraggiisa tuhmaa ku sugan inuu reerka isaga leexanayo laga dhegaysan maayo masalan waxaa iyaduna ahlulcilmigu meelaha itifaaqa ku soo naqliyaan ah ee masalan tuhmada keenaya markaa shakhsiga khasmiga ahi calaa khasmihi inuu markhaati u galo qofka ishaysataan ee maxkamadda iskula jirtaana dacwadiidii ka furan tahay qolo kaloo ay meel kale isku haystaan inaad tahay marag baan u gelayaa lagaa yeeli maayo waayo waxaa laga baqayaa inaad uga faa'iidaysato ishayntiinna maxkamad heblaayo haddaad doontaan dhul baa isku haysaa idinkoo dhul isku hayoo isla silecsan ayaa qolo kale u sheeganaysaa dhiig ama masalan dayn iyo wax la mida ah. markaasuu mara kuu soo kaxaysta hadduu markiiba yidhaahda ninkani waa ninkaanu ishaysanay ee aannu isla silacnay maxkamaddaannu iskula jirnaa gebiga iyaguba habeen iyo maalin waa noo dood iyo burkaanu isu ruxnaa marba mararkaaga la dhegaysan maayo oo ishaysaa shaksigaa markaa labada isagiiyo markhaatigii mar hadday dhexdooda doodi ka taagan tahay oo ishaystaan marag isu geli maayaan waayo waa tuhma inuu isleeya halkan uga faa'iidaysa halkan ku jebi halkan ha lagaga adkaado inta kani ka gar helo haba xido hadduu doono waar aad kaba nasatida inkaar buu qabaaye kufur oo wixii loo sheegta xataa isagaa qaba bal inuu kaa hado waa wax dhici kara markaa looma ogolaanayo mardiisayaan markuu shiikhu intaa tilmaamay ayaa wuxuu misna inoo tilmaamay qodob kaloo muhim ah oo ah bayinaadka maadaaba oo dhaartu ay ka mid tahay oo aynu soo arkaynay albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankar dhaarta inay jirto qayb xaaraam ah iyo ciqaabka laga mudanayo wax ka mid ah ayuu inoo tilmaamay wa fi lxadiid man xalafa kii dhaarta calaa yamiinin dhaar yaqtaticu uu ku goosanayo bihaa iyada maala mri'in muslim qof muslima xoolihiisa uu ku goosanayo huwa isaguna calayha dhaartaasi faajirun uu yahay mid ku xadgudbayo oo faajir ku ah oo xadgudub iyo fujuur markaa ku samaynaya laqiya allaaha alle wuxuu la kulmayaa wa huwa iyadoo calayhi isaga korkiisa alleh qadbaanun uu yahay kii u cadhaysan muttafaqun calayh wuxuu rabaa inuu ina tusiyo yamiinu alkhamuus waxa loo yaqaano ee min alkabaa'iri dunuub ka midka ah dunuubta teeda waaweyn taa qofka naarta muquurinaysa ayuu rabaa inuu wax inooga tilmaamo oo aan bayina laga dhigan ee laga fogaado marka wuxuu leeyahay nebigu wuxuu tilmaamay qofkii ku dhaarta dhaar uu markaa ku goosanayo xoolo muslim hadduu xoolo gaal ay ka hadhan tahayna yacnii iyadana saas si leeg weeyo ciqaab adag buu leeyahoo min kabaa'ir dunuub bay gelaysaa oo yamiinulqamuus bay guda gelaysaa muslimku shardi maaha muslimka arrinkiisa waa la sii adkaynaya laakiin gaal waxa weeye haddaad xoolihiisa ku goosanaysana waa la mid waayo gaalka sida quraya xoolaha lagaga qaadi karaa waa haniima inaad dagaal la gasho jihaad laakiin siwil kaloo labaad oo wuxuu isagu ku siiyo mooye lagaga qaadi karaa sharcan ma jirto si kaloo loogu xeelaysan karaa ma jirto oo gaal lagu khiyaamayn karaa sidaa qofka muslimka ah ayuunbuu xoolihiisu la xukum noqonaya laakiin xaaladda isaga jihaadka lala galo oo qura uunbaa hantidiisa la qaadan karaa marka nebigu wuxuu tilmaamayaa qofkii ku dhaarta dhaar uu xoolo muslim ku goosanayo dhaartaana uu faajir iyo dulmi marka uu ku gelayo fujuur ku samaynayo ilaahay maalinta qiyaame wuxuu la kulmayaa isagoo alle u cadhaysan yahay alle isagoo u cadhaysan ayuu la kulmayaa xadiista waxaa ku timi wa in kaana qadiiban min araak hadday doonto xabad markaa geed yaroo cadayana ha noqota laan yaroo cadayana allah ka dhige qofka muslimkaa xoolihiisa haddaad dulmi ku qaadato ha is odhannin waxani waa wax yaroo wax badanuu noqonu maayo oo qalinkiisa yar haddaad iska qaadato ama waxa weeye iska qaadato xadhiggiisan yar iska qaadato ama waxa weeye iska qaadato masalan buuggiisa yaruu halkan kaga tegey ama mobilkiisa yaruu halkan kaga tegey ama cimaamadiisan yar halkan kaga tegey oo muxuu u noqonaya maxaa dhibaa ku jira yacnii arrintaasi hadhow haddii lagu weydiiyo aad tahayd abadan wallan ka hayaa walle ilaa xabadcadaya noqoto yani qofkaasi wuxuu la kulmayaa maalinta qiyaame isagoo alle u cadhaysan yahay waciidkaasaa markaa yaalla cadhada ilaahayna wax sahlan maaha waa waxa naar lagu muto ilaahay subxana wa tacala haynaga badbaadiye baablqisma qaybta baabkeedii iyo qaybinta haadaa maxallo wahiya iyaduna nawcaani waa laba nooc qaybtu qismatu ijbaarin fiima laa darara fiihi walaa raddi ciwadin kalmithliyaati waadduuri alkibaar waalamlaak alwaasica iyo wa qismatu taraadin wuxuu rabaa shiikhu raximah allahu tacaala raxmatan waasica sida fuqahaduba in badan sameeyaan qismada iyo wax qaybinta baabkan qadaagay ku keenaan waayo had iyo jeer qaadigu waa inuu wax qaybin karaya ama dhaxal ha qaybinayo ama shuraakooyin kaloo dad ka dhexeeya ha u qaybinayo kollay xisaabta iyo qaabka waa inuu garanaya oo nin wax badan qaybin karayo wax fahmaya waa inuu yahay ninka qaadiga marka had iyo jeer qaybin waa lagama maarmaan qaybintaa wax la qaybinayo laba weji mid weeye imaa qaadiga ama ciduu isagu wakiishay inay wax qaybinayso qaadiga iyo cid ka wakiila iyo cidda waxan lehi inay iyagu qaybsanayaan dhexdooda ama ciday dirteen oo ay markaa dhex ka dhigteen inay qaybsanayso waa intaasu ka bixi mayso intaa qaadiga hadduu yahay ka wax qaybinaya ama ciduu dirtay shuruud gaara baa loo dhigaa waayo waxan waa wilaaya waa mas-uuliyad oo qofkii inuu xisaabtii garanayo baaliq caaqila yahay oo xor yahay oo masalan waxa weeye shaygii hadduu qiimaynuu baahan yahay lasoo qiimeeyo oo maalan cadli iyo cadaalad markaa shakhsigii leeyahayoo yanii shuruud baa loo dhigaya lab yahay oo yanii shuruud baa loo dhigaya haddii kalese wax shuruuda loo dhigi maayo oo hadday iyagu qaybsanayaanna dhib ma leh rag iyo dumar ciddii doonaa waxaa ka dhexeeya waa arrintan qaadaadnaynta bisina kala kaxeen maasha allah koodii doonaa gabadh hiblaayo inoo qaybi waa caadi dhib ma leh sidii la doonay u qaybsanaya haddii laakiin ay waxani wilaayo tahay oo ama qaadigii wax qaybinayo ama qaadigu cidu dirtay oo ama joomitir ka dhigtay ama waxaan oo dhulalka iyo hawlahan waxay u xil jiraan waa marka qaybtii labuu ka dhigay qayb waa qismatu ijbaarin waa qayb qasab ah oo qofka lagu ilzaaminayo hadda shayga in sidaa laga dhigo waana fii maa laa darara fiihi wixii aan wax dhiba ku jirin walaa raddi ciwadin wax la celinayaana ma jirto wax laysu celinayaana ma jirto kalmiliyaati sida wixii isu dhigmayey waa ashyaa isu dhigmaya marka hadday lacag tahay lacagtii kun dollar markay tahay dee inoo qaybi haddaan kudhado waa shan boqol iyo shan boqole sababaad u tahayd mee way isku jiraysaa me bishan la qaybin maayo hawl bayna gaadhaysa haddaynu qaybino suuragal ma waxaasi dee cidi kaa dhegaysan mayso waa isyaalyaal ama wixii waa wax kale oo iswada laaleeg oo shay isu dhigmaya weeye marka war inoo kala qaybi ma suuragalaha inaad tidhaahid may inoo qaybin maayo kaadi dhib baa ku jira oo dhibka ku jiraa muxuu yahay dee inoo kala dhiibdhiib kal kalmiliyaati sida waxyaabihii miliga ahaa ee masalan isu dhigmayey ee de ashyaadii ama wax la miisayanodo ama wax la miisaamaya isu dhigmayey iyo waduuri ilkibaar iyo daarihii waaweynaa ee si isleegu kala go'ayey iyo walamlaaq alwaasica mulkiyaashii waasica ahaa sida waa dhul weyn ama beer ha noqdo ama wuxuu doonaya ha noqdee oo markiiba dhib kuma jira saasumaa loo kala jeexaya qorituurna waa loo samaynaya khalaas gebigeed waxa weeye labaatan kabaloor toban iyo toban qiimuhuna waa isku mid xaggan inaad marayso iyo xaggan inaad marayso saamiya uma naxa waa kala dhufo taasoo kale waad ku qasban tahay in la qaybiyo iyo wa qismatu taraadin qismo u baahan in layskala raalli noqdo oo haddaan raalli noqodka la waa inuu qaadiga aanay arrintu ku kallifin inuu qasbo wax kala gooyo ila haddii laysa sii dayn waayo qasab buu kala jarayaa qaadiguye haddaanay taasi kalifin waxay u baahan tahay taraadi bay u baahantahay wahiya maa fiihi dararun cala axad ashurakaai fi lqisma waa wixii dhib ka soo gaadhayo labada shurako mid ahaan haddii la doono mid wixiisu kumaba filla oo gurigan buu toban meelood meelliya iyo wax la mida waxaasoo kale waxay u baahan tahay in wax laysla xadido wax laysla oggolaado hadday se ku heshiin waayaan sida saxiixa waxaa la qasbayaa ka waxa yar leh ayaa la qasbayaa oo la muquuninaya oo lagama yeelayo inuu iska sii fadhiyo ee wixiisa yarraba in loo celiya ama iib kale oo ka fiican haddii la helaya la iibiya aw amase fiihi waxa ku sugan raddu ciwadin wax laysu celinayaa ku sugan ama qasab waxaa dhacaysaa wax laysu celinayaa ku sugan oo maalan waa dhul laba baloodah marka midkiinba mid qaato dhulka dhinac baa ceel ku yaalla marka ceelkan qiimihiisa in la celiya la ceelka kala go'i maayee waa lagama maarmaan taasoo kale taraadin bay u baahantay in laysla oggolaado lagu kala raalli noqdo maadaa xaggan maraya maxaynu isu celinnaa wixii waa macno iib moogta xukmulbayc bay yeelanaysaa marka wixii weynaynu isla dejinnaa qofna la qasbi maayo adiga sankaa kuu daloolo xagga aan ceelka lahayn baad maraysaa qofna lagu odhan maayo haweyn wixii laysla eegaa hebelow maanaa kuu celiyo inaadar dhinacan mara intaasaad yeelanaysaa ku siiya mise ana xagga kale maro adaa celinaya balaan wax isla eegna waa wixii raalli noqod soo baxaa oo wixii waa wax laysgorgorinayaayo la kala iibsanayo ee waxweyaan waa in wax laysla fadhiisiya haddii dee waxba laysla fadhiisin waayo jiqjiqaati noqoto qaatigaa go'aanka gaadhaya wax culus maaha marka oo addararu yuzaal qaacidadaasay gudagelaysaa dhibka waa la zuulinaya sharcan falaa budda fiihi min rida shurakaa'i kullihim waxaa lagama maarmaana shurakada oo dhani inay isla aqbalaan hadday isla aqbali waayanayso si haystaanna xal baa la gaadhaya wain alaba axaduhum fiiha albayca wajabad ijaabatuhu hadduu midkood dalbo waxaan in la iibiyo waxa waa in la yeelaa waa waajib ama adigu ka iibso ama cid kale laga iibiyo maha qasab in cid kale ay noqoto adna waad ka iibsan kartaa laakiin hadduu yaada ha la iibiyo waxayga ha lay anigu cidna waxba kulahaan maayo cidna waxba lalahaan maayo waajib bay noqonaysaa wain ajaruuha hadday kireeyaan kaanat alujratu fiiha cala qadri mulkin fiiha wallahu aclam hadday kireeyaanna cid kale laga kireeyana siday u kala lahaayeen iyo nisbaday ku kala lahayen bay kiradana u kala qaadanayaan bal mid ka mida iyaga xitaa way ka kirayn karaa shardi maaha qof ka baxsan inay ka kireeyaan kii wax ku lahaa xitaa waa laga kirayn karaa waayo waa nooc ka mida kiradu iibka mar haddaynu ogolaano in waxa weeyaan dadkii wada lahaa mid celin kara baaqiga oo odhan karo aniga ha layga iibiyo intiinna aniga iga iibiya intiinnina waa taa odhan karo baaqigeenni in laga kirayaana dhibkuma jiro gurigan aad wax ku leedahay waad kiraysan kartaa dabeedna nisbadaada aad leedahayna dee waabad leedahay inta kalena waad iska bixinaysa baab liqraar qiraalka baabkiisii haada maxalluhu wa mabxauhu iqraar wa huwa iqraarku ictiraafulinsaani qofku inuu qirto weeye bixaqin xaq oo calayhi korkiisa ku sugan bikulli lafdin odhah dhammaanteedna waa inuu ku qirto daallun taasoo tusinaysa cala aliqraari qiraalka tusinaysa odhahda siduu doonaba ha u cabbiree odhah cad oo qiraal tusinaysa ama ha yidhaahdo hebelow waan qorayaa wixii laygu leeyahay halkaa ka eego ii dhib qalinka waxaa la igu leeyaa mise qoraya afkaba ka hadli maayo wata anigaa kuuna shaambadeeyey ama qiraal ha ku sameeya ama isagoo bal noocuu doonaba odhaahda ha ku cabiree waxa weeye waa laga yeelaya mar hadduu lafti cabiray cad hadduu ku yidhaahdo qiraalka qoraal baan ku samaynayaa i dhegayso qoraalka quru markaa maahae afkiisa horaa la eegaya waayo waa kan yidhi calaya maa katabtuhu waxa isaaran waxaan qoro bal halkaa ka eg markaa bismillahi raxman raxim haddaan qoraya isi hadalkan horaa la eegaya waxay saaran wixii aan qoraal ku samay waxay saaran waxaan gacmaa kuugu ishaaro markaasuu shan kuu ishaaraya sadonsa shan boqoloo dollar suuna nacam wakaa marka ictiraafku waa inuu shaksigu qiraalku uu qirto xaq saaran odhaah kastoo tusinaysana ku qirto bishardi kownu lmuqiri mukallafan bishardi waa inuu yahay kan wax muqirka ah ee wax qiranaya mukalaf waa inuu yahay baaliq caaqila waa inuu yahay baaliq caaqila waa inuu yahay oo dee mukhtaar aan la qasbin ee waxaweeye khiyaarkiisa sidaa ku sheegay kayru mutahamna waa inuu yahayoo midaan la tuhmaysanayn midaan la tuhmaysanayn oo qiraalada qaar baan la aqbalin haddii tuhma soo gasho qiraalkaaga la yeeli maayo sida qof tasarufka laga xidhay oo maxjuurahi inuu cid cusub keenoo yidhaahdo kanna waxbuu igu leeyahay waa tahayd waaryaah toloma wuxuu doonayaa awalba dadkii horaa dhibanaayoo wuxuudii lala'aaye makanay hoosta ka soo heshiiyeeno wuxuu doonayaa marka kanna nashura lagu daro quramada wax loo qaybinayo inta isaga la siiyo inuu la qaybsadaa buu doonayaa tolomaya waa mutaham laga yeeli maayo lagama yeelayo waxaa dhici karta qofku fii maradi lmowt markuu ku jiro oo kale hadduu wax qirto xaaskaygani waxay igu leedahay markaa adduunaan beri ka amahdayoo marka intaasay igu leedahayoo waaryaah adduunna kuma laha eh ma wuxuu isleeyahay bahda kale way badan tahay oo carruurtooda iyo wuxoodaa dhaxalka iyagaa badsanaya eh islaantan yaree amaan ubadka lahayn ama qofka qura haysata waxoogaa u kiil buu malaa isleeyahy haddii qiraalkaaga tuhma gasho hawshiisuu leeyahy waa mas'alo kale laakiin haddii qira'alku qof mukallaf ah fii xaali alikhtiyaar isagoo aan wax qasbayaa jirin wax tuhmo ah oo jirtaana aanay jirin waxa weeye hadduu qirto waxa weeye uuna yahay qiraal cad oo aan mugdi gelaynin xaaladda noocaasiya waa la aqbalaya wa huwa isaguna min ablaqi albayinaat bayinaadka kuwa ugu xeesha dheer leh buu ka mid yahay wey bal iskaba dhaafay waa sayid aladilla ama sayid albayinaat bayinaadka sayidkooda waa isaga waayo shakhsigu in cid kale dhibto waa la fili karaa laakiin qaaliban inuu isagu isdhibaa waa wax aad u fog marka mar hadduu isagii taagan yahay anaa laygu leeyahay wax tuumo ahoo soo gasha iyo wax kalena aanay jirin xujo kalu u baahan yahay ma jirto waayo xujooyinka kale qofku caadilma yahay markhaatigana muxuu ahaa maxay isu yihiin waxbaa la kala dhurayaa moogta isaga midh la dhuri maayo mar hadduu miyar qabo ou baaliq caaqila yahay ilow muu noqdo min afsaqi cibaadillaah tutan addoommada kuwa ugu xun ha noqdo mar hadduu qofkii aanu waallayn balse uu qaangaadna yahay mana waalla cid qasbaysaana ma jirto tuhmo gaaroo isleeyahay ujeeddadiisu waa inuu sida noqotay sida noqotaana ma muuqato waxa weyaan korkiisa weeye waxa lala xoqirtaa waa korkiisa waayo dadka ka ugu faasiqsan hadduu yahay suu isu dhibaa way adag tahay ummadda kaluu dhibayaaye laakiin suu u yidhaahdo aniga ama waxbaan dilaya qoorta ha layga gooyo way iska yara adag tahay waa arrin adag marka wuxuu leeyahy sheikhu waa min ablaqi albayinaat wayadkhulu waxaana soo gelaya fii jamiici abwaabi alcilmi min alcibaadaat walmucaamalaat walankixati waljinaayaat wagayriha qiraalkuna baab gaara maaha ee fii jamiici abwaabi shariica way soo gudagelaysaa fii jamiici abwaabi shariica way soo gudagelaysaa haddii la yidhaahdo cibaadaadka war salaaddii ma tukatay war hadduu yaha ma tukan dee wuu qirtay dee tuka baa loonaya haddii kale qortaa lagaa goyo war ma soomtay ha waan soomay waa qaraalaaq ma soomin hadduu yidhahdo waa qaraal la aqbalayo maxnaa xanuunsha hadduu la gabadhan ma isqabtaan haa waa loo raacaya waa la aqbalaya maxnaa qiraalku fii jamiici alabwaab waa gelaya jinaayaadka waxaan ma geysatay ha geystay marka abwaabtoo dhan wuu guda gelaya ma muslim baa tahay mise gaal muslim baan ahay waa qiraal inuu qirtay biislaami muslim baana marba waxaanu ka hadlayaa la eegaya markaa shiikhu wuxuu yidhi wa lxadiid waxaa ku timi laa cudra liman aqara cudurdaar ma leh cid wax garatay laakiin runtii xadiis ansaxay maaha laa asla lahu xadiis jira maaha marka la doono ahlulcilmiga qaarkood min baab alqawaacid bay ka dhigaan lakiin xadiis maaha sida xaafidku ibnu xajar ba sheegay laa asla lahu buu yidhi bal xitaa macnihiisu saxiix maaha buu yii haddii macnihiisa xitaa idlaaqiisa loo eego saxiix maaha waayo dadka qaarkoodoo wax qirtamaan waxba laga soo qaadin qiraalkooda cid kastoo wax qirata qiraalkeedu ma ansaxayo ee shuruud baa qiraalka loo dhigaa iyo quyuudaad baa lagu eegaa bal waxaad arkaysaa qof la odhanayo fii shayin baa la aqbalayaa iqraaruhu walaa yuqbalu fii shayin aakhar shaygan kale se la aqbali maayo waxaa hadduu qirto waa la aqbalayaa masalan wixii cuquubaad ku saabsan wixii maal ku saabsan la yeeli maayo marka waxa weeyaan qiraalku sidiisa isagama idlaaqna marka xitaa xadiis ahaanna maba jiro oo ma ansixin waxa weeye itlaaqiisana maaha laa cudra cudurdaar ma leh limana qarra kii wax qartay hadduu xadiis ahaan lahaa waxaynu ku xambaari lahayn cala alqaalib sida badan waxaynu odhan lahayn sida badan qof wax qirtay qaalibku waa sidaa cudurdaar beel laakiin marmarka qaarkood oo uu cudurdaar yeelanaya waa cala sabiil mustafna saasinu odhan wayajibu cala alinsaani waxaa ku waajiba an yactarifa inuu qirto bijamiici alxuquuq aladii calayhi lilaadamiyiin inuu xuquuqda bani aadamka korkiisa uu ku leeyahay inuu qirto waa waajib saaran oo aanu dafirtamin waayo dafiraadda waa xaaraam weeye liyakhruja si uga baxo min atabica waxyaabihii looga raacanayey biadaa'in uu markaa ugaga baxo qofkii inuu wixii siiyo aw istixlaalin ama inuu ka xalaal dalbo si ay labadaa mid u dhacdo de waa inuu qirtaa wixii lagu leeyahay waa inuu yihahdaa war waxaa waad igu leedahay weliba waan iska bixinayaa hoo ama arrin iska bixin kari maaya way ku jiqe waanad igu leedahay inaad iga saamax khayr allah ku siiye waa inay labada mid noqotaa laakiin bal horta qofka kale wuxuu doonaya ha yeela qiro ile haddaabaad dhiman oo hadhow la moodi karaa inaad waxaan adigu lahayd ama waxba lagugu lahayn waxaad tidhahdaa war waxaan malihi ama waxaweye waxaas adigu leedahay marka xuquuqda bani aadamku kugu leeyahay inaad qirataa waa waajib sharciya si tabiicadeeda iyo dabagalkeeda wixii lagaaga raaci lahaa meesha uga baxdo oo aad iska bixiso ama aad ka xalaal dalabto wallahu aclam wsala allahu cala sayidina wanabiyina muxamadi wacala aalihi waasxaabihi wasalama tasliima kaiira kitaabkii cabdiraxmaan naasiru sacdi raximah allahu tacaala raxmatan waasica ee waxa weeye aynu soo wadnay ee manhaju saalikiinku halkaasibuu ku gabagaboobay ilaahay subxaana wa tacaala haynagu anfaco ana inaga dhigo kuwii fi dunya aakhira dariiqa toosan alle uu waafajiyo aakhirana jannadiisa uu ku galladaysto iyo raalli noqodkiisa iyo wejigiisa markaa daalacashadiisa iyo daawashadiisa adduunyadana kuwii xaqa iyo sunnada u gargaara allah inaga dhigo kitaabkaana haynagu anfaco nin kasta oo ummadda uga sii faa'iidaynayana waa u ijaasaysan yahay oo xaq buu u leeyahay inuu sii gudbiyo